wixii ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqa bani aadamka iyo isinka iyo jinkaba u abuuray oo cibaado ah bay ka hadlaysaa halkaasaad ka fahmaysaa qiimaha ay leedahay risaaladani sheekh alifina waad garatay risaaladu in sheekhu alifay oo ay rasmi tahay maxaa u daliil ah oo had iyo goor kitaabka mu'allifku inuu leeyahay oo ay arrintu dhab tahay waa in wax laga yar taabtaa marka a'immadu ay ka hadleen talaamiidiisii sheekha ayaa u nisbaysay u aanaysay kitaabka inuu sheekhu allifay waxaa ka mid ahaa sheekha la ibn cabdilhaadi kitaabkiisa fi lcuquud adduriya kitaabkaas buu ka hadlay safxadda saddex iyo afartan markuu tirinayey kitaabadii uu alifay sheekhu markuu taxayey waxaa ka mid a bui waqaacidatun fi lkalaami calaa qowlihi tacaala yaa ayuha annaasu اcbuduu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida tusama alcubuudiya wa hiya jaliilaة اlqadri qaacido aayaddaas ayuu ayaa ka mida buui kutubtiisa oo lagu magacaabo alcubuudiya waana risaalo qiimo weyn jamaaluddiin sheekha la yidhaahdo oo mucjam alkutub sheekha qoray ah safxadda boqol iyo labaatan buu isaguna u nisbeeyey risaalada inuu sheekhu alifay imse ku haysaa ya laba ka dhici iga dhici kala soco waxaa saddexeeya ibnuqayim raxmat ullaahi calayhi Eh, markuu tirinayay mualafaadka uu leeyahy shekhu islam ibnu taymiya eh, risaaladu ka qoray oo asmaau mualafaat ibni taymiya isaguna wuu sheegay sabxadda sagaalaad ayuu ku sheegay marka risaaladu waa risaalo inuu sheekhu leeyahy aan ahayn waxay ka mid tahay eh, fataawidiisii la ururiyey kitaabka la soo ururiyey alfataawa alkubraa libnu taymiya mujalladka tobnaad safxadda dabcadii hore ee diaalaba kutubtu ay ku tarqiibsan tahay boqol sagaal iyo afartan ilaa saddex boqol saddex iyo soddon taqriiban meelahaas ayuu ku keenay risaalada marka waa risaaladaas oo sheekhu qoray waxaanay ahayd su-aal la weydiiyey sheekha in badanna waad aragtay ibnu taymiya oo su-aal la weydiinayo oo sii daynaya markaa su-aashaas cilmi aada u fara badan ka sii daynaya oo mararka qaarkood xitaa su-aalaha kitaab baa laga qoraa markaasaa kitaabkii waxaa lagu magacaabaa meeshii laga soo weydiiyey baa lagu magacaabaa maxaa tusaale u ah alwaasidiya waasid baa laga soo weydiiyey markaasaa waasiya lagu magacaaba risaalo muhim oo caqiidada ka hadlaysa waxaa ka mid ah atadmuriya oo iyana tadmur baa laga soo weydiiyey markaasaa lagu magacaabay risaalo tadmuriya aye caqiida tadmuriya maxaa kale ya alxamawiya ooyana waa xamaa xamaa oo dee maxay ku taallaa suuriya marka saaswaa dee way iska imanaysa in su-aalaha la weydiinaya iska fara badan yihiin marka su-aal la weydiiyo sheekuna si aada oo waasica ayuu ga hadlaa wa iska bilaabayna wuxu uhi su'ila sheikhu islaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi can qawlihi qawlihi caza wajal waxaa la weydiiyey sheikhu islaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi aayadda yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aayadaasaa la weydiiyey oo aayaddu dee khitaabkeedu wuxuu muwajah ku yahay ummadda bulshada bani aadamka oo dhan ah oo gaalkeeda leh oo muslimkeeda leh oo laboodigeeda leh oo dhadigeeda leh yaa ayuha الnaas اcbuduu rabbakum dadow ilaahay caabuda baa la yidhi subxaana wa tacaala waana aayadda u horaysa qur-aanka ee amar la ysku siiyo awalu aaya fi lqur'aan oo lagu amrayo khiaabku bani aadamka la khitaabayo amar la siinay اcbuduu rabakum aladii khalaqakum wاladiina min qablikum lacalakum tattaquun waa suuraة baqara xaggeeda hore weliba marka waxaa la su-aalay fama اlcibaadaةu wmaa furuucuhaa whal majmuuع الdiini daakhilu fi اlcibaadaةi am la fama cibaadaةu cibaadadu maxay tahay cibaadada markaa maxay tahay cibaadada saxiixadii waatee cibaadada baatilka waatee wamaa furuucuhaa furuucdeeda iyo anwaacdeedu maxay tahay aad baa dee furuucda waad ogaan doontaa way fara badan tahay xasriba malaad aad moodaa wahal majmuucu اdiini daakhilun fi lcibaadati am laa diinta majmuuceeda haddii la uruuriyo dhammaanteed si guud ma waxay soo gelaysaa cibaadaday diintoo dhami soo gelaysaa mise waa mada wuu sheegi doonaa inay eh, cibaadadu ay shaamil u tahay diinta oo dhan oo wuxuu saxaya marka mafaahiimta qaarkood oo qaldan oo dadka qaarkood marka cibaado la soo qaado waxaa markiiba dihnigooda kusoo degdegaya salaada iyo soonka iyo xajka iyo zakada waa sax intaas waa cibaado laakiin intaasaa cibaadadii haddaad tidhaahdo oo wixii kale la samaynaya o dhab cibaado maaad tidhaahdo gudcun baad gudaysay ogow mafhuumkaagu sax ma ah markaa halkaasu saxayaadoo cibaadada waxaa soo gelaya diinta dhan baa soo gelaysa cibaadadii wama xaqiiqatu اlcubuudiya cibaadada xaqiiqadeeda dhabtii maxay tahay waa su-aasha la weydiinaya su-aalaha la weydiinaya ka mid tahay waaliya ma tahay iyadu aclى maqaamaat manaasisha meesha u sarraysa bani aadamku meesha uu gaadho oo meesha u sarraysaa am fawqahaa shay un mise shay baa ka sarreeyo min almaqaamaati ka mid ah ma darajo ka sarraysa cibaadadu la gaadhaa jirta mise cibaadadu waa darajada ugu sarraysa oo makhluuqa u qiimaha badan ee la odhan karo qofkaasi wixii ilaahay ka rabay buu ka soo baxay meesha uu gaadho waa meesha u raysa miya waad ogaan doontaa waliyabsuduu lana alqawla fii dalik risaalada uu taxqiijiyey cali bnu xasan alxalabi isagu wuxuu leeyahy waliyabsud lana alqawla saas midanu ku wanagsantay walyabsud lanaa noo bastiyo oo ha noo faahfaahiyo alqawla fii dalik arrintaa ka hadalkeeda oo maxay cibaadadaas ka hadalkeeda sheekhu ha noo faahfaahiyo oo ha noo bayaamiyo hanoo caddeeyo caynkaas baa markaa su-aashu ay ahayd sheekhu markaa waa ma bastiyey mise ma bastiyay waad ogaan doontaa ma bastiyey mise waa ijaaziyey mise see u yidhi kitaab waad ka ogaan doontaa marka risaalada wade iyadu bay ka hadlay intii bay ka hadlaysa marka muxuu yihi sheekhu alcibaadatu hiya ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu اllah wayardaahu min alaqwaali wاlacmaali albaaطinati wاظaahira waa ta cibaadadi alcibaadatu cibaadadu hiya iyadu ismun magac weeyaan jaamicun waa magac kulminaya oo ururinaya likulli maa yuxibuhu اllah wayardaah wax kasta oo allah subxaanaه wa tacaala uu jecel yahay oo allah uu raalli ka yahay oo min alaqwaali hadallo lagu hadlaa walacmaali ficlo la sameeyaa albaatinati iyo wadaahira acmaal taqarsoon ee maaragtay dee caloo qalbiga laglaga laga sameeyo iyo aldaahirati muuqata ah marka waxay dhahan waa waa jaamic maanic waa jaamic maanic tacriifkani tacriif badan baa iska jira lakin tacriif shamlinaya oo wixii cibaadana soo soo ay soo wada hoosgelayaan wixii kale aan loo baahnayn ay ka ka baxayaan ayuu noqonaya marka wax kasta oo allah aanu jeclayn wax kasta oo allah aanu raalli ka ahayn muxuu noqonaya waxaan cibaadahay ma garan ma wax kasta oo ilahay jecel yahay oo markaa dee diinta wixii awaamir oo dhan laysamray ilahay waa jecel yahay soo ya wax kasta oo markaa dee halkaas la garanaysa inay soo galeen maxay kolkaasaa le ama qawl ah ama ficil ah qawl kasta iyo ficil kasta wax kastoo xubinta daahirka laga sameeyo jawaaris laga sameeyo ama baatin iyo qalbi kusoo dhaco qalbi laga sameeyo ila acmaal qalbiyaa jirteen waxaasoo dhan baa cibaadadii ah somal marka halkaasaad ka fahmaysaaba adaan meelba gaarin hadda maxaa ku baxay war maxaa ku baxay dee ya in diintii oo dhami ila waxaa leeya eh, ma diinta o dhan ma soo gelaysaa cibaadada oo yani eh, diintu cibaadada masoo hoos gasho cibaadada ma shaninaysaa marka hadalkaa markaad fahanto maxaa kuu soo baxayaba ina shaamilta cibaadadu somaarata waxaa tacbiirkaa isna yidhi oo kana kasii waasaysan laakiin aan ka fogayn maqrizi kitaabkiisa la yidhahdo tajriid الtawxiid hadalkaasoo kale waclam ana alcibaadata arbacu qawaacida hiya ataxaququ bima yuibuhu la bima yuxibu اllahu warasuuluhu wayardaahu waqiyaamu dalika biاlqalbi wاllisaani wاljawaarixi faاlcubuudiyatu ism jaamicu lihadihi اlmaraatib اlarbac faasxaabu اlcibaada xaqan hum asxaabuha hadalkaan maqrizi baa areg waad moodaysaa qudhisuunu mogtahay aanu ka fogayn oo waxa weeyaan afar qawaacid bay leedahay buu yidhi oo in la xaqiijiyo waxa ilaahay jecel yahay arrintaana waay meel ay ka imanaysa ka dhoobaysa waxa weeyaan bilqalbi wاllisaani wاljawaarix markaasuu ururiyey falcibaadatu ismun jaamicun lihadi اlmaraatib arba marka way isku dhow yihin laakiin cibaaradan sheekhu islaam baad moodaa inay aad waasa tahay markuu intaa kuu sheego tacriifkii ah wuxuu ku siinaya amiladii oo labada qaybood min alaqwaali wاlacmaal alظaahirati wاlbaaطina buu wuxuu rabaa inuu halkan kugu sheego acmaashii daahirka ahayd iyo acmaashii baatinka ahayd iyo ficil iyo qowlba halkan buu kugu soo ururiyey faasalaatu salaadii iyo wazakaatu zakadii iyo wasiyaamu sawnki iyo walxaju xajki iyo wasidqu lxadiidi warkoo laga run sheego wa adaau lamaanati amaanadoo la guto wa biru lwaalidayni waalidkoo loo samafalo wa silatu larxaami riximka oo la xidhiidhiyo walwafaau bilcuhuudi ballamada oo la oofiyo walamru bilmacruuf walnahyi can ilmunkar wanaagoo dadka loo sheegoo la faro xumahoo dadka laga reebo waljihaadu lilkufaari gaaladoo loola jihaado iyo walmunaafiqiina munaafiqiinto loola jihaado waalixsaanu ila aljaari dariskoo la wanaajiyo walyatiimi agoonkoo la wanaajiyo waalmiskiini qofkii dallaygaa miskiinka ahaa waxba haysan oo la wanaajiyo wabni sabiili inajid ninkii waddada ahaye musaafirka ah oo la hagaajiyo oo loo samafalo mamluuki wixii la milkiyey oo min alaadamiyiin iyo walbahaayim wixii mayeedhaanka ahaa iyo bani aadamka ee gacanta lagu hayey oo la hagaajiyo oo loo ixsaanfalo iyo wdducaau baryada ilaahay la baryo wاdikru xuska alla subxaanaه wa la xuso wاlqira'atu akhrinta qur'aanka la akriyo iyo waamhaalu dalika kaa wixii la mid ah min alcibaadati buu ka mid ahaa diinti markaa la uriyayso ma aragti iyo amhaalu dalika w kala dhiman wey oo markaas salaaddi maxay noqotay cibaado soonka muxuu noqday cibaado xajkii runtoo la sheego ammaanadoo la guto oo tacriifta marka dee waa tusaala halka laga bixinayaayo inta waxaad mooddaa inay u badan tahay acmaashii daahirka jawaarixa inkastoo la odhan karo dee salaaddii maxay sharinaysaa daahir batin waa sharinaysa niyadii baa ku jirta waa sharinaysa inkastoo laga helayo lakin wuxuu ku wataa inta hore inay tahay acmaashii daahirkahay baa cibaadadii soo gelaya oo runtoo la sheego markaad kala mucaamalayso ammaanadoo la guto wafaa bilcuhuud ballamo aad gashoo fuliso waa cibaado waana nooc mucaamalaa mogta qof aad kula ballamay waa waa cibaadadii aad gudanaysa bay ka mid tahay soo maarata waa waa cuhuudoo la galo maxaa la yihahdaa aqwaashii baa ka mid a maalan ducadii ilaahay la baryayey dikriga maaragtay adkaartii tasbiixda la akhrinayey qira'atu qur'aan waxaasoo dhan marka waa aqwaal daahir oo muuqata oo markuu qofku dhawaaqayo dee waxa muuqanaya daahiray noqonaysa qur-aankana dee alla subaa ixsaanka dadka loo samafalayo jaarkoo deriskoo loo samafalo baa cibaadadii ah oo jiiraankaaga oad wax sanfasho oo aad maca wanaagsa kula noolaato oo waa kii rasuulku lahaa akir ilmaraqata utacaahad biljiiraan waxoogaa maraqa badiyo ka warhay jaarka deriska oo deriska maazaala jibriil yuusiinii biljaar xataa danantu annahu sayuwariu markaa jaarku ilaa aan maleeyay inay isdhaxlayaan suu igala dardaarmaya jibriil waa cibaadadii ka mid ta ah. deriskoo la wanaajiya cibaadadii ah sma agoonkoo loo sabafalo oo madaxa loo saraaxo oo wax loo dhiibo oo dharka loo iibsho o laga farxiyo baa cibaadadii ka mid ah miskiinka baahanaha ahaa oo gacanta loo taagaa cibaadadii ka mid ah ninkii waddadahaya musaafirka ah oo saaydu ka gooday oo la nooliyo oo la tabantaabiyo ayaa ka mid ah maaragta xayawaankii gacanta lagu hayo caraf la siiyo oo meel fiican la daajiyo oo markaa la gawracayo si fiican loogu axsaan falo idaa dabaxtum fa axsinu dibxata baa rasuulku yidhi waxaasoo dhan baa cibaadada soo gelaya soma wacbuduu اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا مكرويني وكذلك حب الله ورسوله وغشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له, له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته وكذلك waxaa kaa lamid ah oo isna cibaadadii ah xub ullaahi alloo la jeclaado wa rasuulihi rasuulkiisaoo la jeclaado ayaa cibaadadii ka mid ah oo ama wakadalika xub ullahi wa rasuulihi ilaahay oo la jeclaado rasuulkiisa la jeclaado wa khashyat ullaahi alla oo laga cabsado walinaabatu ilayhi alla oo loo laabto wa ikhlaasu ddiini lahu diintu alla loo khaalis yeelo والصبر لحكمه xukunkiisa oo lagu sabro والshukru لnicamihi nicamtiisa oo loo mahad celiyo lagu mahadiyo alle والriضىa بqaضاa'ih qaضاa uu xukumay oo lagu raali noqdo والتawakل عalayh alla oo la tala saarto والrajaaءu لraxmatih naxariistiisa oo la rajeeyo والkhawfu cabsasho min cadaabi cadaabkiisa laga baqo iyo وأmثaalu dalika taaya wixii la midiina hiya min cibaadaة الlah iyana waxay ka mid tahay maxay cibaadada ilahi subحana wa taala soma marka halkana waxaa tahda waa acmaashii qalbigahayd oo acmaasha baatinkaa baa ka badan acmaasha baatinka iyo tadaahirka waxaa badan acmaasha baatinka allah oo la jeclaado waa cibaado wa min annaasi man yatakhidu min duuni اllahi andaadan yuxibuunahum ka xub الlah wاladiina aamanuu ashaddu xuba lilah qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuuni soma waay markaa ilahay rasul sal wa cibaado khashyat ullahi alla subxaana wa tacala laga baqo oo qofkan ay cabsii gasho oo aad ka tagto wixii lagaa reebay waad ka digtoonaata meel xumaad ku dhacdo waxaa weeye cibaado inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa oo maxaa culamadu ilahay uga cabsi badan yihiin waa garashada ay allah subxaana wa tacaala yaqaaniin waxaa ka mida walinaabatu ilayh noqoshada alla loo noqdaa cibaadadii ah oo noqoshadu waxay leeyihiin waxaa la yidhahdaa noqoshadu marna inaabadu inaabatu lirubuubiyatihi iyo inaabatu liuluuhiyatihi baa kala jira may kala yihiin yaa sheegaya inaabatun lirububiyatihi wa inaabatun liuluuhiyatihi haya isku dayya haya kor uqor codka lirububiyatihi ha ah. haye makhluuq oo dhan halkaa ku xidho fiican makhluuq oo dhan baa ilaahay u noqonaya noqosho markaa waa jirta makhluuq oo dhami qur-aankaa kamarkhaad ka adi haye qur-aan kamarkhaad qur-aanka tusaalayaal ah, buu bixinayaadoo nimankii gaalada ahaa markay xaaladdu murugto faidaa rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu diin marka waxa weyaan gaalkii noqoydii marka waa inaaba rabbinimo way garteenoo maanta halkan alla idinka saari karaa waidaa masa annaasa durun dacaw rabbahum muniibiina ilayh idaa masa annaas waa caam markaa gaalida soo gelaysa markay dhibaatada taabato waxaad u dhaanaato ilahay ba u noqonaya waa markaa inaabatun lirububiyati waa caam ta cibaadadi markaa maxay tahay inaabatun liuluhiyati markaa ta khaaska ah oo addoonku inuu isagoo rumaysan rabbi oo diintiisii aaminsan oon rasuulkii aaminsan oo waxyigii aaminsan uu rabbi baryayo taasaa markaa laga hadlaya ticibaadadu waa taas subaniskaa ka qaldami marka markuu leeyahay walinaabatu ilayh wa inaabada noocaas ayaa waxay noqonaysaa tii maxaan ku rahay cibaadada ahayd wa ikhlaasu diini lahu diintoo loo khaalis alle maxaa diinta laga saaf maxaad markaad ilahay diinta ukhaalis yeelayso maxaad diinta ka saaf haye shirkiga noociyadiisa maxay kala abarkii asarkii ya hadda riya iyo wii adgu waaasooda ka saaf gel maaa ka saaf gelaysa maa gale bidadi ka wa alle wa bidcaah ee qalda o dhan baad ka saaraysa alla keligii baad markaas ilahay keligaad uqaaniyeysa waa cibaada marka waliklaas lilah wsabru lixukmihim ku sabir lagu sarmeeyo xukunkiisa oo sabirku sabirku markaa labadii xukun xukunkii qadaha qadariga ahaa iyo xukunkii diiniga labada soo gelaya haya kala sheegay wsabru liqadaa'i soo ma alxukmi wsabru lixukmi xukunkiisa lagu lagu sabro marka xukunkii qadariga ahaa iyo xukunkii diiniga ahaa labadaba in lagu sabra la doonaya maxay kala yihi hmm. ku sabt masaaibaa dhacaya xanuun baa kuu yimi geeri baa timi waa xoog ku dhacay waa waa xukun qadari ah oo loo siman yahay oo waa lawada xanuunsanaya waa la dhimanaya waa lawadaba kaa haye gartay kaa ka hadli marka la sheegayo sabirka wasabru lixukmihi xuunka qadariga waa ka xuunka diiniguna waa ki danaska ku farayo oo yani qofku inuu macaasida macaasida inuu ka sabro ya macaasina ka sabirto waa xukun diiniya sharecada kufarta in macaasida iska ilaaliso oo ka sabirtid sooma aragti aacada inaad ku sabirtid aacada inaad ku sabirtid u sabirka maha daacada lagu sabraa waa sabir ka midta ila halkaa inaad hadda kitaab la geyshato maxay kaa rabtaa waaad weeshanaysa markaa diinta ku faraysa oo kule kitaab ka dhigayso halka salaada aad ku sabirto cibaadada diinta ku faraysa waa xukun diiniya ah. macaasida inaad ka sabirtay xumaa waa lagu faraya marka labadaasna waxay noqonayaan waa sabirka lagu sabrayo xukunka diiniga ee sharciga midna waa ka qadariga ah oo qadaraan way kugu dhacan kasto nusuusta kufaraysa kudheeda lakin qadar weeyaan dee wax kuu yimi si guud ah marka guud ahaan e, sabru lixukmi washukru linicamihi iyo in lagu shukurnoqo nicamtiisa oo shukrigu wuxuu ka imanaya maxay halkan kudhe waa meelaha soo gelaya daahir ee baatinkiiba waa sidee wejigiisu haye aggaa dabku waa ka madoobay ilahiis waa ka baktisanya daantaa haye xagga lagu soo ururay haye yusuf haye nacamta shukri waxa u ka imanaya qawl iyo jawaarix saxa wuxuu noqonayaa eh, qalbi horta oo maxaad ka shukurinaysaa qalbigaaga waaad waxaad eh, waxaad u shukrinaqaysaa allah muncimka ah ee nicamta badan ku siibaad qalbigaad ka ictiraafaysaa soo ma aragti waxa wey maogtahay waxay odhan jireen mushahaadat lmina u ohan jire ibnqayim mushahaadat lmina tuuriu lmaxaba yaa cibaarada fahmay mushahaadat lmina tuuriu lmaxaba hay a a inaad alli jeclaatay markaad caafimaad haysato marka maalaad haysato markaad cilmaad haysato markaad amni haysato waxa allah baa ku siiyey waxaa markaad daawata nicamta faraha badan agtaada taata allah oo qof kastoo bani aadami waxbaa agtiisa yaanu og yahay isaga ilahay baa isagu isag isaga rabiyey waxaa lagu galladaystay hoos markaad isu egto waxa ilaahay ku siiyey waad ogta marka waxa weyaan muncimkaas baad qalbiga ka xusaysaa oo aad ka garanaysaa oo aad ka xuusanaysaa carabkana waad ku shukrinaqaysaa alxamdu lilah ilaha nacamta ay siiyey jawaarixdana waad ka shukrinaqaysa maxaad samaynaysaa ya dacda ku toosanaya sadqa baad bixinaysaa salaadi cibaadadi waxaad noqonaysaa qof mustaqiima waad is ilaalinaysaa toosnaan baad la imanaysaa washukru linicamihi waridaa biqadaa'ih waxaad ku raalli ahaanaysaa qadihiisa oo qaduhu waxaad moodaa asabru cala almasiiba alridaa bilqada baa ka sii sarraysa soo ma aragti oo ninka kani dee ikhtiyaar bu markaa la yimi oo ikhtiyaar baa meesha yimi oo waxaan ilaahay qadarayo mararka qaarkood maqdiga kugu dhacaye laguu qadaray qaar baa alan iyo dhibaato iyo xanuun leh ilaahayna xikmad buu xanuujiyay wax kastoo dhacaya xanuun baa kuu imanaya xanuunka jirkaa ku haya waad xanuunsanaysaa tacab baa ku haya awlaaddii baa kaa dhimanaysa waad waad waad waad xanuunsanaysaa waad walbahaarsantaha qofka qof jecel baa kaa dhimanaya waa lagu xanuujiyey markaad raali noqoto oo ikhtiyaarkaaga raali ku noqoto oo aad tihahdo xagga alle ilaahay arrintan isagaa qadaray inaan qadihiisa ku rahay noqdo xikmadda aanu garnay danun baa ku jirta wuxuu ii soo wadaa fiican riduu moogta wax sahlan maaha ridaa biqada illah waxaa la wuxuu wuxuu eeganayaa xusnu danni billahi baa ku jira xusnu danni billah oo ninkana ilahay wuxuu ku malaynaya mala wanaagsan adigana waxaa dhici karta inuu iska ergagaxo oo ilaahayba qadarkiisa iyo qadihiisa uu ka hor yimaado yihahdo maxaa lagu gelaya waa meela khatarta ah. oo oh, yadunuuna billahi danna saw waa mala xuno khatar ah waana meel lagu ilaa lagu gaaloobo inuu yidhaahdo marka xasaa lagu galay maxaa adiga wa lagu siy wa loo siiyey maxaa adiga wada lagaaga dilay arrin xun wey khatara ah. laakiin markuu yidhaahdo ilaahay baa ii gartay wax weyn baa ii soo socda xikmad baa ku jirta ilaahay wuxuu qadaray baa wanaagsan oo raali noqdo waxa weeya marka hore waxaa lagu gartaa baa la yidhi xusnu dani baa meesha kuta mala wanaag xusnu dani baa meesha ku jira wuxuu gartay ilaahay asmaadiisana wuu gartay oo allahaas inuu yahay alle markaa shakuur ah oo alla raxiim ah inuu yahay oo naxariista oo addoonkiisu markuu raali noqdo yani addoonkaygu uu raali noqday waxa weeye marka inuu ilahay shukrigaas baa ilahay ku dambi dhaafayo wax badan buu markaa qofkii dareemaya wuxuu dareemayaa in maslaxadi usoo socoto wuxuu dareemayaa oo soo baxaysa in ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu siiyey kugu sameeyey wax ka khayro ana ku imanayaan marka waxay noqonaysaa washukru waridaa biqadaa'i wtawakl tala saarasho alayhi alla kaloo tala saarto oo taasina waxa wey ictimaad bilah qalbiga ayuu addoonka ictimaaday alle oo bani aadamku dee inay ilaahay tala saartaan dadku isla wada socdeen waa la wada tukanaya qur-aan baa la wada akriyayaa dhib baa ku wada imanaysa xaalad adag baa imanaysa tawakulku markaa waa muuqanaya nina iskaba nax oo xaaladdu ka firgacata oo xaaladdiisu caadi maha nina ilah bu tala saarta oo waxba dareer ma leh oo waxay ku xihan tahay baa leeyahay garashada ilaahay uu yaqaano oo uu garto ilaahay inuu yahay addaaru naafic allaha dhib iyo dheef xaggiisa laga helo allaha dhib dhibtana xaggiisa ay ka timaado dheeftana bixiya allahuma tala saaraysa oo yaa kaa faydi kara kurbada oo yaa kuu gurman kara oo yaa kor kuu qaadi kara oo yaa ku badbaadin kara oo yaa ku samata bixin kara oo yaa allah subxaana wataala fatawakal cala allah sidaa darteed waa ata nabiy llahi yunus eh, ibraahim markii dabka lagu tuuray muxuu yidhi xasbiya allahu wanicmlwakiil qaalaha ibraahim xiina ulqiya fi الnaar markii dabka lagu dhex tuuray ayuu yihi xasbuna allahu wa nicma alwakiil mogtay toba kuwa saan maa oo nabiy lahi ibrahim marki nabiy llahi maxamed markii lagu yidhi oo shalay waxoogaa gaaladu ay dhibaato u geystay muslimiintii ina الnaasa qad jamacuu lakum fakshawhum eh, fazaadahum iimaana wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil saasuu yidhi naqaashiya oo hada dareero waa laga daba taga adig marka waxa waa waa waa tawakulku waa maqaam sare aan saranayn marka wuxuu uhi wاtawakul عalayh wالrajaau liraxmati iyo rajau rajeeya naxariistiisa oo naxariista aloo la rajeeyo waxay noqonaysaa qofku waxbuu qabanaya waxaa jira qodob in aad loo kala ilaaliyo tamani waxa la yidhi tamani rajaa maxay u kala tamaniga rajaguna kala duwan yahi ya ha waad waad waad tamaniyeysaa و jeceshahay wax ka mid shaqadeedina ma haysdi shaqad shaqana ma haysid shaqana uh, aba fadhida muxuu elegden wa ku fudiyada shaqana ma haysid jannan gelaya uh, salaad tukan maysid ilahay caabud maysid markaas wuxuu leeyahay uh, mala fiican baan laga waa nooca qur-aanku sheegay munaafiqiinta beri qiyaamaha marka eh, faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baطinu fiihi raxma wadaahiru min qibali cadaab yunaaduunahum alam nakum macakum qaaluu bala walaakinakum fatantum anfusakum watarabastum tarabastum wartabtum wagaradkum lamaaniy waxaa idin khatalay iyo diilooyinka way ficnaan doontaa saasaan noqon doonaa waxba fiican baan heli doonaa wagaradkum alamaaniy xataa jaaa amru llah munaafiqiintu ma shaqay hayeen shaqa xun bay hayeen islaamnimo may hayn daacad waa tutukaneen lakin daacad kamay hayn marka waxaan leeyahadaa qofku marka uu shay tamaniyayo waxna aanu qabanaynin ninkaas waa qof lunsan oo baadiyoobay oo xasanbisri baa laga soo guuriyey kam unaasu kharajuu min addunya walaa xasanata lahum maxay yidhahen qaaluu naxnu nuxsinu danna billah wakadabuu low axsanu danna la axsanu lcamal allaanu u mala wanaagsanayna inuuna siinaya naxariis inuuna jannana geynayo been bay sheegan buuli hadday ilahay u mala wanaajinayaan camal bay samayn lahaayeen rajuhuna waa inaad shaqaysato ina aladiina aamanuu wاladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili اllahi maxaa la yidhi ulaaika yarjuuna raxmat اllah maxaa laga hormariyey aamanuu haye maxaa la yidhi وعملوا صالحaad وhaajaروا وجaahadوا shoo shaqa maa kaas salaadii cibaadadii hijiradii jihaadkii ulaaika yarjuun ulaaika kuwa la soo sheegay sifaadka muwaasafaadkaa leh yarjuuna raxmat allah ilaahay naxariistay rajaynaya rajay qabaan meel fiican maka lakin waan iska fadhiyaa rajana waan waan rabaa ma soconayso marka taasina waxa weeya waa waa nooca waraja ramat walkhawf min cadaabi cabsi ay ka cabsanayaan cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala oo dee falaa takhaafuuhum wakaafuuni in kuntum wayaaya farhabuun oo addoonku marka ayun mar kastaba cabsi ku jirto waxay ka mid tahay cibaadada iyo wa amaalu dalika wuxuu ohan jiray ibnuqayim raxmatullaahi caleyh konton konton manzilo wey cubuudiyadu hamsiina martaba markaasuu yidhi tobankaa martabo waxay u qaybsan tahay toban xubnood bay u qaybsan tahay buuri toban meelood oo loo qaybinayo qalbiga carabka dhagaha aragga afka sanka gacanta lugta xubinka taranka iyo gaadiidka alistiwa cala ahr gaadidka la halkaa marka lafuulaan dee fikriga waa la sheegaya intaasa loo qaybshay garweydba markaasu xisaabaad isku dhufanaya markaasuu leeyahay kontkakas ka soo baxaya bu ihi isaabo yuu la qabta soo aragti marka waxa weyaan cibaadadu dee arrimahaas oo dhan baa cibaadada macnihii cibaadada yar aad u taqiinay way ka ballaarantao sheekhu meel sharu ina marinaya wuxuu yidhi wuxuu ihi sheekhu wadalika ana alcibaadaةa lilahi hiya algaayaة اlmaxbuubaةu lahu wاlmardiyaةu lahu alatii khalaqa اlkhalqa laha qiimaheedu ka hadlaya markaa cibaadadii wadalika wadalika kaala soo sheegay ana alcibaadaةa lilahi cibaadada alla uu leeyahy hiya iyadu algaayaة اlmaxbuubaةu lahu waa yoolka ilaahay uu jecel yahay wاlmardiyatu lahu uu raalli ka yahay alatii taasoo khalaqa اlkhalqa laha ilaahay uu abuuray makhluuqa waa yoolka uu jecel yahay la doonay in la gaadho waa waxa weeye waa shayga uu raali ka yahay oo bani aadamkana loo abuuray marka waa meesha la odhan karo aclaa maqaamaat weeye aclaa maqaam uu istaago qofka bani aadamkii waa taxqiiqu alcubuudiya oo qof kasta oo wanaagsan oo ambiyadii iyo rususha ilahay soo diray baa u fiicnayd waxaad ogaan doontaa meesha lagu ammaanay gaari waa cubuudiyada marka ilah caabudaya so maragti marka waxa weeyaan wa gaayatu maxbubati lahu wamadiitu lahu kama qaala tacaala wama khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun wamaa khalaqtu اljina jinka umaan abuurin iyo walinsa insiga toona ila liyacbuduun ilaa liaamurahum inaan amro mooyaane an yacbuduuna inay caabudaan aan ku ikhtibaaro ku jirabo oo liyacbuduuni tafaasiirtu hadal badan bay ka sii daayeen ila liyacbuduun ilaaqu majmuuc wa iraadatu bacd way yidhaahdeenoo wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduuni oo loo jeeda markaa dee iraadada sharciga waxay ku dhacaysaa un kuwii markaa dee wanaagsanaado maxaa la yihahdaa dadkii sucaadaha ilahay ugu talaga inay markaa cibaadaystaan laakiin tafsiirka ugu fiican waxa la yidhaahdo ilaa liyacbuduunii inaan amro inay icaabudaan oo aan ku ikhtibaaro takaaliifta baan u abuuray sida nusuusta kale kutusinayso oo huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaami wa kaana carshuhu caalmaa liyabluwakum maxay tahay liyabluwakum liyakhtabirakum bitakaaliif inuu ku imtixaamo bitakaaliif iyo aayaddii alla u lahaa subxaana wa tacaala aladi khalaqa almawta wاlxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala iyo ina jacalnaa maa cala ziinatan laha linabluwahum ya ziinatan laha linabluwahum marka waxa weyaan dadkan waxaa loo abuuray in ay ilaahay caabudaan waxaa lagu imtixaana awaamir baa la siinaya takaaliif baa la siiyey inay ilaahay subxaana watacaala caabudaan baa la faraya oo laga doonaya fa minhum mumin markaas waxay noqdeen mid rumeeyey oo la yimi wixii loogu talagalay iyo mid ka barya waa faataysama warka waxay se odhan karaa qofku waa dii la marka hore hadafka loo abuuray wuxuu ahaa inay ilaahay subxaana wa tacala dadku caabudaan oo dad badanna hadda ay gaalo yihiin dee maxay tahay xikmadda ku jirta xikmadda ku jirta xikmadda ku jirta yaba inaan garantan doono lakiin xikmadda waxbaa ka muuqan kara oo dadkan gaalada ahi horta marka hore iyagoo addoommadii ilaahay inay yihiin oo tahta taxta qahrihi wa sulطaanihi inay ku jiraan awoodda ilaahay iyo maamulkiisa iyo wuxuu wado inay kudul lagu dulfurinayo iyadu waxa weeyaan ila طawcan wa karhan bay u adeecsayin alle waxna waa aacin waa muumin wana waa laaba qasbay ku socdaa kaas waa qodob qodob kale xikmadda waxay soo gelaysaa kuwii ilaahay rumeeyey cibaadadoodii xaggay la qabteen waa in lagu qabsadaa way kala muuqdaan oo dacwaddii diinta faafiyaan kuwa diidan ay khayrkii gaarsiiyaan kifaaxaan oo dacwo kaa gutaan oo jihaad la galaan oo dhiigu qubtaan oo kuwana ku dagaalaan baatilkooda kuwana xaqaay faafiyaan xikmadda ka midta waadix maa si kuwan kuwana ay usoo baxaan meel baa noo naar baa loo diyaariyay kuwa kuwana janaa loo diyaariyay marka ka fara badan ba iska jirta laakiin aayaddu macnahaas laqabada insaan lagu macneeyaba mufasiriinta muctamadkoodu ay inta badan saaraan marka khulaasada halkaas waxay noqonaysaa cibaadadu waxaa loogu talagalay waxa weeyaan waa yoolka iyo kaayada iyo shayga ilaahay ka raali yahay ee la doonaya makhluuqu inay muujiyaan markuu intaa ka hadlay wuxuu rabaa inuu noo sheego rusushii ilaahay soo diray oo dhan hadafkaasaa loo soo diray in ilaahay dadka ay ku xidhaan oo ilaahay la caabudo unbaaba loo soo diray wa biha arsala jamiica arusuli kamaa qaala nuuxun liqowmihi cbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru wa biha cibaadadaas sababteeda ayaa arsala jamiica arusul rusul oo dhan ilaahay taasuu la soo diray kamaa qaala nuuxun sidii nuuxuu yidhi liqowmi qowmkiisa uu yidhi aayaddu waxay ahayd walaqad arsalnaa nuuxa ilaa qowmi faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilahin ayru nuux ilaahay qowmkiisi u soo dir markaasuu ya qowmi tolkadow ucbudu llaha la caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin ilaahun ilaah idinma sugnaanin ilaahaasoo hayruhu se ayrkii ah. macbuud hayrkiisa idinma sugnaanin ilaahay keligii caabuda saasuu la yimi nabiyullaahi maxaan ku dhahdaa nabiyullaahi nuux alayhi salaam saasuu la yimi wakadalika saasoo kale ayaa qaala huudun yidhi wa saalixun baa yidhi wa shucaybun baa yidhi wagayrun baa yidhi liqowmihim qoomkoodii u yidhahdeen oo nabiyullaahi huud wa ilaa caadin akhaahum huuda qaala yaa qowm cbudullah maa lakum min ilaahin hayru wa ilaa hamuuda akhaahum saalixa qaala yaa qowm cbudullah maa lakum ilaahin hayru wa ilaa madyana akhaahum shucayba qaala yaa qowm cbdullahi maa lakum ilaahin hayru marka eh, saasaa si tafsiil ah rasuul waliba olayni iyadooba caamiyana waa tan waqaala tacala alla wuxuu yidhi walaqad bacana fii kuli ummati rasuula an icbudu اllah wاjtanibu طaaguut faminhum man hada allah waminhum man xaqat calayhi daara walaqad bacanaada wallahi baan ku dhaartay qad bacanaa waanu soo diray fii kulli ummatin umma dhammaanteed rasuula rasuul baan u soo diray an icbudu اllaha ay icbud اllah antu mufasiro waad ka dhigi kartaa ay icbud اllaha alla caabuda ayaanu la soo diray rasuul kasta wاjtanibu طaaguuta طaaguutkana ka dheeraada oo طaaguut maxaa la yihahdaa kul maa cubida min gayr illahi oo cid kastoo maطbuuca oo maaragtay min kul ma tajaawaza bihi alcabdu xaddahu oo maaragtay min maطbuucin aw muطaacin maa sha allah haysa waxaa weeya marka shayطaankii iyo saaxibkii iyo kaayinkii iyo طaaguutku wixi ilahay sharcigiisaan wax ku xukumayn xataa taaguut baa loonaya waxaasoo dhan marka fa min waxaa ka mid ah man had allah mid ilahay hanuuniye baa khalqiga ka mid ahaaday wa min waxaa ka mid ahay man xaqat mid ay ku habsatay caleyh korkiisa addalaalatu baadinimo oo markaa aayaddu waxay caam yeelaysaa risaaladii loo soo diray ummadaha rusushoo dhan risaaladoodu in la gaadhsiiyey ummadihii la soo gaadhsiiyey oo camimaysay oo xujadii ilaahay khalqi ay ku quntay aacaadu nnaas ummadda waa soo gaadhay khalqiga oo ciddaanay soo gaadhin ahlufatara iyo wax la yidhaahdana ila wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuulan iyagana axaadiis gaara baa tilmaantay in yowma alqiyaamaha waxoogaa imtixaan la gelin doonto subarka kuwa alufadrle waxaana gaadhin laakiin risaaladu caamka caalamka way gaadhin waxaa kaloo meesha ku jirtaa dacwatu rusul inay waaxid tahay rususha ilaahay soo diray dacwadoodu waa mid keli ah oo muxuu yahay maa ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru oo rasuulkaaba yidhi salawaatu ullahi wasalaamu alayh alambiyaau ikhwat licallaatin eh, abuuhum waaxid wa ummuhaatum shata waa walaalo kala baha walaalehee kala baha ikhwatu callaad macnaha waxaa weeyaan dee furuucda shareecada u kala yara duwan mooyaane asalka waxa weeye waa mid keliya oo ilaahay keligaha la caabudo saas darteed ba waxaana bannaanayn in loo nisbeeyo niman mushrikiin ah oo maalimiina in ambiye loo nisbeeyo oo masiixiinta in la yaha ma kuwii nasaarada inkaas ku dhacday muxarifiinta ah inaad tiraahdo ya masiixiyiin dee masiix nabiyullahi ciise way mogti in loo aanay ama muusawiyiin in la yidhaahdo waa baatil waay nimankane nabiyullahi ciise ku abtirsan maayeen isku diin maa ciise ciise wuxuu la yimi eh, ilah baana iyo in ilah baana waxnu la yimi isa soconnaa markaa nasaarada ilahay nasaara ku sheeg waqaalat inasaara laysat اyahuud ala waqaalat اyahud laysat laakiin masiixiyada la yahaa nebi ciise qolihii reer asxaabtii ciise asxaabtii ciise ma qorn waa faadi soo ma waa gaalo khariban marka diimuhu islaamku wii xaggiisa ka yimi samaawiga ahi waa isku mid tawxiidka ku yeeleen wa qaala tacala waxaa la yidhi wama arsa waxaanu wuxuu tusaaleynayaa in cibaadada uun loo soo deero sul o dhan wamaa arsalnaa min qablika wamaa arsalnaa maanan soo dirin min qablika adiga hortaa min rasuulin rasuulan maanaan soo dirin ilaa haddaanu soo diray nuuxii ilayh waxaan u waxyoonaynaa annahu laa annahu shaaniyaanku inuu yahay laa ilaaha ilaa ana ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga mooyaane facbuduni caabuda subaa wa qaala alla wuxuu yidhi ina haadii ummatukum ummatan waaxidatan wa ana rabbukum facbuduun ina haadii tani ummatukum weeye abarka abarka ina ina haadii tani ummatukum weeye ina haadii tan ummatukum ay diinukum wey waa diintiina waa sida ibnu cabbaas iyo mujaahid iyo qataada iyo raggii mufasiriinta ku macneeyeen ummadda halkan diin baa looga jeedaa ummatan xaalay tahay waaxidatan oo keliya wa ana anigu waa rabbukum rabbigii maanahay ee facbudi duuni iyo caabuda baa alla yidhi subxana wataala malba waa socotaa marka maxaa loogu yeedhay tawxiid aleesh ilaa cibaadat illaahi waxda unbaa dee lagu yeedhay umadoo dhan kama qaala tacala su alla u yidhi fi aayati ukhraa fi alaayati اlأkhraa yaa ayuha rusul rusulay kuluu cuna min aلطayibaati waxyaabaha wanaagsan xalaashaa cuna wacmaluu sameeya saalixan camalan saalixan camal wanaagsan sameeya inii anigu maa tacmaluuna caliimun anigu waan oga wax samaynaysaan wa ina haadii tani ummatukum waa diintiinnii ummatan xaal ay tahay diin taasoo waaxidatan oo keli ah wa ana aniguna rabbukum baanay ee fattaquuni halkii hore facbuduuna يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون yana ayad kale meelba waa socota in kuntum iyahu tacbuduun subana oo marka waxaa leeyahy cuna maxay tahay waxaa leeyahay cuna waa xalaasha oo maa min nabiyin ilaa waraca ya alqanam xoolo argu raacda kasabka waa shaqaysanayaan ambiyadu xaal bay cunayeen oo ina daawuuda kaana yaakul min esh min kasabi min kasbi yadi kasaba gacan soconaya marka in la cuno waxa xalaasha ah in la cuno baa rususha lagu booriyey saas darteed ba laftada ku jirta ayadda waxay tahay wacmaluu saalixan bade xalaasha markaad cunto iyo waxaa dayibka ee wanaagsani camalku saalix buu kuu noqonaya oo ducaada la aqbalaya maxaa u daliila a ya aye ashcarka aqbal yamud yadayna sama ya rabbi ya rabbi wmadcamu xaraamu wamalmasu xaraamu waudya bixaraam faanna yusjaab lah marka xalaasha markaad cunto wa xalaala ilaahay uu ku barakaynaya cibaadada wacmaluu saalixan camal saalix ad samaynaysa o isku kaxdhantiba waa wuxuu yidhi wajacala dalika arrinkaa cibaadada wuxuu ka yeelay alle laaziman mid laazim u ah lirasuuli lahi sal lla alay slam ila lmowt ilaa geeri laga gaadho cibaadadu laazim mid yani waajib ku ah buu rasuulka uga yeelay alle ilaa uu ka dhimanaya rasuulku markaas alla wuxuu yidhi kamaa qaala tacala suu yidhi wacbud caabud rabbaka rabbiga caabud xataa ya'tiyaka alyaqiin ilaa intay uga imanayso geeridu oo halkan yaqiinta waxaa looga jeedaa geerida sida ninkii saxaabiga ahaa ee loodhan jiray haye cuثmaan ibn madcuun markii uu eh, dhintay geeridu ku timi ama haada faqad ataahu alyaqiinu min rabbi qofkan yaqiintiiba waa dhintay ninka waa tegay somaal tafsiir khadan oo suufiyadu ay leeyihiin ma maxay ka aaminsan halkaa yaqiinta maxau yaqaaneen yaa garanaya maqaam la gaadho oo halkaa markaad gaadho takaariirtu kaa dhacayso yaa takaariirtu ay kaa dhacayso maqaamkaas halkan waa dhawat qaar baa laga ridaa lagu yiri meeshan meeshan iska garanayna dee dhowrin baa laga ridaa la iska socon jiray oo laga dhaaf intii ninkii noolaa somal marka waxa weeyaan xataa ataa lyaqiin min yaqiintu arrintaasina waxay noqonaysaa si haddii qofku u caqiidaysto waa kufri iyo khuruuj min almilla waa gaalnimo oo meesha waxba ka ratimaysa in la yidhaahdo rasuulku darajo weli aanu gaadhin oo rag kala gaadheen baa jirtay laasimku waa saa mogta isagu la dhimay isagoo cibaadaysan tukanayu dhintay weli ma gaadhin marka darajadii la raba isagoon gaadhin ku garaadagoyn lahaa oo ku beeshinka ku qaadan lahaa beeshinka ku qaadan lahaa isagoo aan gaadhin baa naftu u timi magaanimo koy baad garanaysa marka arrintaas ibnu kaiir baa dee tilmaamay rag badan o aimada ka mid a ibnu kaiir baa hadalkiisa dhegeyso aayadda marku macnayna wuxuu yidhi ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة فمتى وصل أحد من المعرفة سقط عنه التكليف عندهم وهذا كفر وضلال وجهل فإن الأنبياء كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة وإنما اليقين الموت niman malaaxide ah gafnimaa lagu xukumaya ad marka la joogo bu yidhi waana waxay yidhahaan marka meel aad gaadho baad takaaliiftu kaa dhacaysaa kufrun wa dalaal waa baadinimo waana gaalnimo hanqiid gurigiisu kitaabkiisa adwaa bayaan tafsirka markuu aayadda macaynayay hadal dheeroo fiican ku sheegay wabihada kufru wazandaqa wkhuruuj can milati اlislaami biijmac muslimiin nimankaas waa gaaloobeen diintay ka baxeen biijma istitaaba la weydiinaya ka toobadkan ka soo noqo ilaa kale qoorta laga jaray murtad buu noqonaya istitaabaa laga raba war waxaa ma ku hadashay war ka toobadka waxa hadduu diido qoorta laga goynaya man badela diinahu faqtuluuh subaa وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه آه فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستعصرون وبذلك عبودية sababteeda ayaa wasafa malaa'ikatahu malaa'igta ku sifeeyey taasuu ku sifeeyey malaa'igtiisa wa ambiyaahu buu ku sifeeyey cubuudiyadaasuu ku sifeeyey faqaala tacala alla wuxuu yidhi walahu lilahi waxaa u sugnaaday man fi samaawaati samaawaadka waxaa ku sugan walardi dhulayaal ku sugan waman axadka cinda waqtisa ku sugano malaa'igtiina laa yastakbiruuna iskibrir maayaan can cibaadatihi cibaadadiisa iska kibrir maayaan walaa yastaxsiruuna ka daali maayaan cibaadada yusabixuuna alleyla habeenkii bay tasbiixsanayaan oo allay nasahayaan iyo wanahaar maalintii laa yafturuuna xaalaanay ahayn kuwa noogaya oo daalaya futuurku waa daalkii nooga marka halkana maxaad ku haysaa malaa'igta nafteedii oo iyagu aan cibaadada ilahay u taagan yihinba laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun cibaadadii faray intaa wa oo maa mawdica qadamka sabaa ilaa wa malaku raakic aw malaku saajid waxay u abuuran yihinba waa junuud araxmaan cibaadadaas wa tacaala ina aladiina duulka cinda rabbika rabbiga agti ku sugan malaa'igtiiya laa yastakbiruuna iska kibri maayaan can cibaadatihi cibaadadiisa wayusabixuunahu way nasahayaan alle waxbay ka hufayaan walahu lilaahi bay yasjuduuna u sujuudayaan oo marka halkan de wuxuu wabidalika wasafa malaa'ikatahu wa ambiyaahu ambiyadii de ma keenin tusaalaheedi soo maha ambiyadii tusaalaheedii ma keenin waxaad odhan kartaa lan yastankif almasiixu an yakuuna cabda lilah wala malaaikatu muqarab lan yastankifa yani ka santaagi maayo oo ka kibri maayo almasiixu waa ciisa malaagtan malaagtan la sheeg ciise iyo ambiyadin la sheegay in iyaguna mar kastaba ay ku sifaysayiin cibaado wadama almustakbira wadama waacaya almustakbirna kuwa iskibrinaya canha cibaada iska kibrinaya biqowli qowlkiisiibuu ku ceebeeyey waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum waqaala rabbukum rabbigin wuxuu yidhi udcuunii ibarya astajib lakum aan idinka ajiibay ina aladiina duulka yastakbiruuna iska kibrinaya can cibaadatihi cibaadadii iska kibrinaya kuwii gaalada ahaa sayadkuuna waxay geli doonaan jahanama naarta jahanama la yidhaahdo daakhiliina xaalay yihiin saakirin iyagoo dulaysan iyagoo dulaysan bay geliya halkaas marka waxa weeyaan dee waa la ceedeeyey ciddii ka santaagtayna waa la ceedeeyey ciddii makhluuqa ilahay abuuray u wanaagsaneyd oo ambiya leh oo rasul leh oo malaa'ig lena waa lagu sifiyey cibaadada qiimayaad garanaysa de qiimay taagan tahay way taagan tahay waayo wanacata nacat allah alla waa ku sifeeye safwata khalqi khalqigiisa kuwii la doortay bilcubuudiyati lahu yani cibaado ay isaga caabudayaan ayuu alla subxaanahu wa tacaala uu ku sifeeyey oo addoommo ilaahayna yihiin buu ku sifeeyey waa dadkii wanaagsan ee jannada iyo meelo badan oo khayra gelaya tilmaanta addoommo ilaahay inay yihiin baa lagu sifeeyey aynan yashrabu biha cibaadu اllah yufajiruunaha tafjiira maxaa ka horreeyey ina alabraar in alabraar dadkii muطiciinta yashrabuuna waxay cabayaan min kasi kaas muxuu yahay waa qabrig kasi kaaska nafsi qabriga waa layaa mugti wa kasin sharibtu calىa ladatin wa ukraa tadaawaytu minha biha buuli ya maxay ta macna wa kasin sharibtu koobna waxaan u cabay bu yihi maaragtay macaansi iyo midna baalkii yaan iskaga saaray cudraka wa ukraa tadaawaytu minha biha buuli markaa kasbi asalkiisu luqada carbeed waa la yidhaha maxay khamriga wixii buuxa galaaski buuxana kasi baa la yidhaha markaa waa waa min kaasin khamre ay cabbayaan abraartu kaana misaajuha waxa lagu dheehay u yahay kaafuuran buu yahay waxaa lagu dheehay dee noo nooc sharaaba oo had iyo goor bini aadamku sharaab kulul iyo sharaab qabow iyo mid waxoogaa dharankiisu kala duwan yahay makhluuqa iska jecel meesha waa loo nuucnuuciya ahlujannaha caynan marka ama bedel ka dhig ama tamiis marba caynanba ka bedel caynan bay ka cabiyaan il oo markaa e, kaafuurka kan iyo sharaabka kan isku walaaqana khamriga ahi caynan bay ka cabayaan oo il ah waaba il dhan oo isku habaysan cayntaasu yeeshana bay ka cabayaan bihaa cibaad ullah addoommii ilaahay yufajiruuna xaalin ujiidanaya tafjiir meeshay doontaa bay ujiidanayaanoo tuumbooyinka iyo beebabka ugu rakibanayo ba ay ku cabayaan iyo alaab tuumbooyinka meshna meel aadi marka waxa weeyaan dee cibaad ullahi baa ilahay ku sifiyey waa kuwa ilaahay doontay janno galay cibaad ullahi addoommihii ilaahay ilahyada lagu sifiyey soo ma aragti wacibaad araxmaani aladiina yamshuuna cala ardi wacibaad araxmaan allaha raxmaanka addoomihiisu aladiina kuwii weeyaan yamshuuna soconaya cala ardi korkiisa hawnan mashyan hawnan socod xasiloonaya ku soconayaan waa degan yihin waidaa khaatabahum اljaahiluun wax magaratadu markay la hadlaanna qaaluu waxay h salaaما sallamnaakum salaama waydin salaam ina kala kaxay wey salaamu taaraka la yihahda ma asalaamu alaykum iska ina kala kaxaniyo saasay odhanayaan wاladiina dadka yabiituuna baryaya lirabbihim yani rabbigood dartii bay u baryayaan sujadan saajidiina xaalay yihiin kuwa weeyaan sujadan saajidiina xaalayin kuwa juusan wa qiyaaman qaa'imiina xaalayin kuwa taagan oo marka iyagiina dee tilmaa cibaad الraxmaan baa la yidhi kuwaa safwada ilaahay doortay ee wanaagsan addoommihii ilaahay baa loo naaniyey addoommihii ilaahay ay walamaa qaala shayطaanu shayطaanku markuu yidhi qaala rabbi bima aqwaytanii lauzayinanna lahum fi اlardi walauqwiyanahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin qaala in maxaa u yidhi qaala allahu tacala baa dimesh ku jirta soo maa qaal lahu tacala alla wuxuu yidhi ina cibaadii laysa laka calayhim shayطaanu ilaa man itabacka bilgaawi oo shaydaanku markuu yidha markuu yidhaha hadalka oo yidhi rabbi yaa rabbi rabbigadow bimaa aqwaytanii yaani habaabintaadii habaabisay sababteeda lawzayinanna lahum waxaan u qurxinayaa baailka fii ardi xaali dhulka horkiisa ku sugan yihin dhulka horkiisa markay joogaan waxaan u dhowdhoobaya u qurxinayaa waxa xun walawqiyannahum waan habaabinaya waan luminaya ajmaciina idilkood ilaa cibaadaka minhu اmukhlasiin ilah isna munqai baad ka dhigaysaa ilaa cibaadaka addoommaaga walaakin cibaadaka minhum xaalay kuwa ka mid yihiin almukhlasiina kuwa la saafi yeelay iyaga dee waxa weeya lumin mayso wey markay saa uu shaydaanku yidhaahdo ba wuxuu odhanaya ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan ina cibaadii addoommahayga laysa laka kuguma sugnaanin calayhim korkaa korkooda sulaan wa xujaa ilaa walaakina man itabacaka qofka ku raaca oo meelhaawina kuwa habawsan ka mida faraka calayhim tasaludu kuwaasaa tasalud ku le kuwa iska wadwado y kuwaa lunsan cibaadi baa ina ibaadi maaa sheeda waa ina cibaadi lays marka addoommahayga inaanu xitaa shaydaanku saamayn karayn addoommaha ilaahay loo aaneeyey raddi caabudaya subana waxaad moodaa waqtiga iska dhacabaad bar kamana dhigaado markaan ku dayno billahi tawfiiq subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayka